dhalata in ma'muumku hadba imaamka raaco wuxuu sameeyana ka daba sameeyo nabiganana calayhi salaatu wasalaam waxaa ka suganoon marar badan soo marnay inuu yidhi innamaa jucila alimaamu liyu'tama bih imaamka waxaa imaam looga dhigay in lagu daydo oo la raaco faidaa kabara fakabiruu allahu akbar hadduu yidhaahda ka daba dhaha waidaa qara'a faansituu riwaayadka qaarkood si ay ku dareen haddii uu wax aqriyo oo qiraa'adii la jaara aamusa waidaa rakaca farkacuu hadduu rukuuco ka daba rukuuca waidaa rafaca fasajada fasjuduu ilaa aakhirkii salaada fadu waxay tilmaamaysaa in ma'muumku imaamka daba soconayo imaamada iyo jamaacada salaada macnaheeduna uu ka dhigan yahay in ma'muumku ku xiran yahay imaamka arrintaa haddaba de masaa'ilkeedu qaybna nas bay leedahay furuucdeeda qaybna waa ilxaaqa iyo ijtihaadaad wey shuruuda loo baahan yahay haddaba waxaa jebiyey qudwada isku xirnaanta iyo waxaan jebin nusuus iyo qawaacid iyo ilxaaqaad iyo qiyaasaadkoodu un masaa'ilkii la xidhiiray buu ka hadlayaa marka wuxuu yidhi shuruuط ku dayashada aada qof imaama ku xiran taheed raacaysa ee daba socoto shuruudeedu kow waxaa ah an yanwiya maamuumu qofka maamuumkii waa inuu niyoodaa maca takbiiri salaada markuu xiranayo aliqtidaa inuu imaamkan ku dayanaya waa inuu niyoodaa aw iljamaaca ama inuu jamaaco ku tukanaya salaadan inuu niyoodo wey haddaba mu mualifku wuxuu leeyahay si ay isugu xirmaan labadan qof acmaasha u wadaagaan niyay u baahan tahay niyaduna waa mid ka duwan markaad keligaa tukanaysay keligaa markaad xirato salaadeed keligaa tukanayso goortaad rukuuc iyo goortaad sujuud iyo goortaad kor noqon iyo intaad taagnaani adaa u madax bannaan laakiin markaad imaam ku xiranayso qof baa ku hogaaminayo ku xihan tahay labadaa camal way kala duwanaanayaan saa darteed laba niyo oo kala duwan bay u baahan yihiin salaaddu waa salaaddii oo niyaddeedu waa isku mid faradku waa faradkii oo waa isku mid waxaa kala duwan ma keligaabaad tahay mise ma'muum baa tahay haddaad ma'muum noqonayso ood imaamkan ku xiranayso ajirkiina doonaysa inaad hesho waanaad niyada ku darto oo allahu akbar markaad leedahay aada imaamka inaad ku xiranayso ood ma'muum tahay niyooto weyn halkaa waa haddii aad salaada bilowgeedaba jamaaco ka bilaabaysa wey mas'alo kalaa soo hartayoo adoo salaada dhexda marayoo keligaa ahaa jamaaca inaad u bedelatahay waxna waan soo maray qaybna waa inoo iman doontaa insha allahu tacaala marka an yawi yanwiya alma'muumu qofka ma'muumkii waa inuu niyoodaa oo ku daraa niyadiisa maca takbiiri markuu salaada xiranayo waa inuu niyada ma'muumnimadana raaciyaa si u noqdo qof qofkan ku xihan fadligii jamaacadana u helo isku xirnaantoodi iyo daba socodkuna uu sharci u noqdo maxaad laakiin niyoon aliqtidaaa inaad ku dayanaysa waad niyoon kartaa aw iljamaacata inaad salaad jamaaca tukanaysana waad niyoon kartaa waljumucatu salaada jumcaduna ka gayrihaa salaadaha kaley lamid tahay cala asaxiixi sida raajixa sida saxiixa ee raajixa awjuhda asxaabtu salaada jumcada iyo jamaacaadka kale waa isku mid oo waxa la niyoonayo iqtidaa iyo jamaaco weeye hal mid bay kaga duwan tahay jumcadu inay jamaaco tahay baa si ay u asaxdo salaadaha kalena jamaacadaa lagu galaa niyadee keligaa haddaad tukata way asixi oo duhur haddaad keligaa tukata waa asixi laakiin jumco keligaa ma tukan kartid intaasaa waxay dhalisay khilaaf yar oon xoog badnayn oo keena sababay inuu yidhaahdo cala saxiixi qowlka aadka u xooga badan muqaabilkiisaoo wej asxaabtu leeyihiina daciif waay ayib shardigaa ah haddii aad samayn weyda maxaa ka dhalanaya falaw taraka haadihi niyata niyadan hadduu ka tago oo inaad ma'muum tahay maba aadan niyoonba keligaabaa iska xidhay waa taabaca haddana imaamkii uu raacraaco ood rukuucda isaga la sugtood la rukuucdo oo samic allaahuda isaga la sugtood la toosto oo sujuudda la sugto oo allahu akbartii oo dhan isagaad la socotaa sidii maamuumkii maamuumna ma tihid kumana xiran wa taabaca uu raacraaca fi lafcaali afcaashi rukuuc iyo sujuud iyo kor noqoshadoodii batalat salaatuhu way buraysaa cala asaxiix sida raajixa salaadaada waxba kama jiraan waayo salaadaad xiratayna waa salaad keliya ood madax banaan tahay tan tukanaysana waa ma'muum iyo niyad ka dugan duwan waaye waxaad niyootay waxaad ahayn baad samaysay salaadaadiina waxaad ku xirtay nin ajnabi ka oon waxba ka gelin waayo hadduu halkaa ku tukanay haddaad halkaa ku tukanayso asna salaadiisa waa u gaar taadana waa kuu gaar salaadihiina waxba iskama gelin marka ma'muumnimo niyoon maayo salaadu noogu isugu xihan tahay wuxuu sameeyaanan sida ma'muumkii ka daba samayn niyadiinan lamaadan iman salaadii wax ajnebi ka ana waad ku xirtay saa darteed batalat salaatuka way mar haddii niyadii shardigii la waayey qaacidada shuruudana waxaad ku taqiinay maa yalzamu min cadamihi lcadam sooma hayn shardigii haddii la waayo salaadii bilaa shardiga jamaaco lagaga dhiga iqtidiya mutaabaca lagu sameeyo inaynan jirin weeye waa natiijadii shardiga curfiga usuuliyiinta iyo mustala istilaaxooda uu keenaya walaa yajibu tacyiinu limaami fain cayanahu wa akhطa'a baطalat salaatuh halkan wuxuu ka hadlayaa hal mas'alo waa muhima ka qawaacidda fiqiga shaaficiga inaad fahanto isku meel baana lagu sheegaa laba qaaciday leeyihin markii niyo ay timaada baabu niyaat waxna waxaa lagaa rabaa si duuduuba inaad u niyooto waxna waxaa lagaa rabaa si faahfaahsan inaad u niyooto waxaan idhi niyadu marka u horeysa waxay kala saartaa cibaado iyo caado isu ekaaday markay cibaadadii la soo gaaro cibaadadii farad iyo sunno hadday isu ekaadaanna niyadii qadarka faradka iyo sunnada kala saarayaa waajibaya faradkii markaan soo gaarno hadday farad isu eg uu jirana sida duhur iyo casar iyo salaadihii faradka ahaa qadarka faradka kala saarayo duhur iyo casar iyo maqrib iyo cishi iyo subaxa waajibaya intaa wixii ka badan tacyiinka niyadu waajib ma aha saa darteed markaynu ka hadlayno niyadaa duhur la niyooday dhinac haddaan ka egno niyadii salaa keliya iyo nafli keliya la niyoonaya haddaan ka egnana waa niyo tacyiin faahfaahsan leh haddaan ka egno ragcadihii inaad tiriso oo tidhaahda duhurkii afar ragcadoodah maqribkiina saddex ragcadood inaad niyo niyada ku darto ma waajibba ma ma tafsiilba ha waa faahfaahin dheeraada dhinaca markaan ka egnana duhur baad niyootay waa ijmaal duuduub waay waa imise ragcadooda maadan dhihin waktigiisii hadduu joogo adaan qasab ma aha adaan inaad niyootana waa faahfaahin dheeraada intaa haddii aad fahamto waxaan leenahay markii wax la niyoonayo laba noocoo waxaa jira niyada aan lagaa rabin waxyaabana shariicadu waxay ku tiri qaacidadu waxay keenaysaa inaad niyooto si duuduuban waxyaabana waxay keenaysaa inaan si duuduuban iyo si faahfaahsantoona lagaaga rabin masalada salaatuljamaaca aynu ku dabaqna marka imaam iyo maamuum baan kalana imaamku isagu waan arki doonaaye salaatuljamaaca iyo iqtidaa inuu niyoodo asalba lagaba rabo waajibkuma ah haddii uu jamaaca niyooda fadliga si uu helana dadka jamaacada ee la tukanaya hawl iyo xil saaran ma aha adigu laakiin jamaaco say kugu asaxdaba inaad jamaaca niyooto iyo iqtidaa niyooto waa lagaa rabaa laakiin waa niyo duuban imaamku waa kuma lagaama doonayo inaad niyooto salaad maqrib oon ma'muum ahay baa kugu filan oo imaamkaygu yahay hebel looma baahna qasab maaha waajib kuguma aha marka qaacidaynu qaaciday fuqahada shaaficiyadu leeyihiin waxay leeyiin wixii sharcigu qaacidada waxaan lagaaba doonaynin inaad magacowdo duuduub iyo faahfaahintoona haddii adigu aada faahfaahin gasho oo niyadii sii faahfaahiso ood sii tacyiiniso khaladkeedi iyo sawaabkeedu midna ku dhibi maayaan macno ma laha laakiin wixii duuduub niyo lagu yidhi haddaad duuduubkii dhaaftood faahfaahiso oo kadib faahfaahintii kaa qaldanto salaadaada waxba kama jiro salaad janaazaad timid meydkan ku tukaa lagu yidhi inaad meyidkan ku tukanaysa inaad niyootood duuduubtaa lagu ogolaa ma rag baa ma dumar baa laguma dhihin niyo ma caruur baa ma waayeel baa laguma dirsanin laguma dirsanin rag iyo dumar wuxuu yahayba magaciisi iyo qofka uu yahayna laguma dirsan si duuduuban baa waxaa lagu yihi janaaze meydka inaad ku tukanaysaan niyo haddaad niyooto meydkan oo ragaan ku tukan hadhow dumar noqdo salaadaadi asixi mayso janaazaha ay kama jira salaadii haddaad niyoota inuu hebel yahay oo hebelkii noqon waayo dee waxaan lagu dirsan baad gashay waanad khaldantay adaa godkii iska riday salaadaadi waxba kama jira yihahdeen waxay dhaheen maa yushtaratu tacyiinuhu jumlatan laa tafsiilan wixii duuduub lagu yihaahda shardi inaad maga u sheegto laakiin faahfaahin aan lagu dirsanin fain cayanahu wa akhطaa dara haddaa adigu tacyiin intaad usii dhaadhacdo aada qaldanto salaadaadi waxba kama jiro tanaa lamida jamaaco salaatuljamaaca iyo imaamka inaad ku xihan tahay niyo baa lagu yihi haddaad ku darto imaamka aan ku xirnahay oo hebel ah hadhowna hebelkii noqon waayo hebel baad ka ogeyd meesha inuu galay waad hubtaa laakiin adaan arkaynin oo si u ujeeduun baa wayselaan iyo wax ku dhacday oo intuu baxay baa mid kale meeshii galay markaasaad waxaad niyootay hebel ah imaam hebel inaad ku xiratay salaaddii haddii laga baxayba isagii ma aha salaadaadii waxba kama jira hadda hore waayo adiga imaamkaasaa lagu yiriyo hebel yaa kuu dirsaday masaladaas oo kale waaqiceenna camaligaan u naqaanaa ardaydu way yaqaanaan su-aalaha imtixaanka qaar duuduuban baa yimaada haddaad sidaadii koobnayd uga jawaabtana darajada waad qaadan haddaad tidhaahda sii sharaxay meel kale kula gasho khaldantana maxaa lagugu sameyn saas darteed waxaa lagu dhihi marka horeba aljawaabu calaa qadri su su'aal jawaabaha imtixaanka aad bixinaysa inta lagu weydiiyey jawaabta su-aasha ku ekow haddaad tidhaahda su-aashii baan sharxi oo bad aan loo joogin aada gasho adigaa qaladki yimaada adaa isdhigay soo maaha qaacidadan ay hoosgeli mashturia tacyiinuhu jumlaa laa tafsiila fain fasalahu wa akhطa'a fiihi bara qaacidadaasoo kaleetay ku socdaan imtixaanaadku marka badaa lagu diri intaad gashaasho gasho wixii oo dhan ba lagaa kansado haddaan inta hore ku daysan lahaydna nin wax garanayaad noqon lahayd inta dambaa laakiin waxay caddaysay wixii hore duubduubtin aadan garanayninba in wax kaa khaldanaa saas darteed waxaan leenahay ma'muumku si duuduuban waxaa shardi oo looga rabaa inuu imaamkan ku daba tukanayo oo imaam leeyahay oo ma'muum yahay isagu inuu haniyoodo laakiin imaamkan waa kuma lagama doonayo haddii uu intii duuduubkii ku gaabsado cid kastoo tukatayba tukisayba way asixi hadduu halkaa dhaafo oo uu imaamkii sii magacaabo salaadiisi oo khaldamo gafo salaadiisii way jabi saa darteed buu ihi walaa yajibu waajib ma aha tacyin imaam imaamka inaad cayinto oo tidhaahday imaamka hebel ah waajib kuguma aha fain cayanahu hadduu cayino oo wa akhطaa uu gafo baطalat salaatuhu salaadiisi way buraysaa waayo tacyiinka laga rabay ijmaalan buu ahaa jumlatan duuduub tafsiilan faahfaahin ma ahayn qaacidaduna waxaa weeye wixii duuduub lagaaga rabo laakiin faahfaahin aan lagaa rabin haddaad faahfaahisood khaldanto waxaagii waxba kama jiro qaacidadan iyo qaacidada soo socotaba kalaba waxaa sheegaya imaamu suyuuti ashbaha nadaahir qawaacida fiq furuuciyo fiqha shaaficiyadu ku sheegay ka mid tahay waxay dhaheen maa yajibu tacarudu lahu jumlatan laa tafsiilan waxaa duuduub u sheeg lagu yihi laakiin waxba faahfaahin lagaama rabo idaa cayanahu wa akhطa'a dara ayb amaa imaamkaa soo haray walaa yushtaratu lama shardiyo lilimaami imaamkii niyat limaamati imaam inuu yahay inuu niyoodo shari maaha adi waa kaa duwan yahay waayo isagu rukuucdiiyo sujuuda ciduu daba socda ma leh salaadiisii ciduu ku xidho oo qoorta u geliyeyna ma laha isagaa markuu dhammaystay iska rukuucaya laakiin ajirkii jamaacada inuu helaa niyada kaga xihan saa darteed shardi mehe waa sunna wa tustaxabbu sunnay u tahay isaga laba weji labada waa sunnada way ka socotaa fadligii jamaacada inuu helana niyaday kaga xihan taha wainamaa likulli imri'in maa nawaa wey khuruuja min alkhilaafi culimo yidhi jamaaca haddii la tukanaya tan imaamku waa ku waajib weji madhabka oo qabana waa jiraan khuruuja min alkhilaafi alkhuruuju min alkhilaafi mustaxabuna waa la yidhi labadaa sababood dartood waa tustaxabu dhe marka isaga daa darteed niyadii jumlatan ba lagama rabin fain akhtaa hadduu qaldamo fii tacyiini taabicihi cidda la tukanaysa tacyiinkeedii lam yadura dhibi maayo haddii uu niyooday imaamkii imaamnimuu niyooday imaamnimuu niyooday salaada markuu xiranayo calaa ishkaalin fiihi mugdi badan baa ku jira imaamku markuu salaada xiranayo imaamnimo ma niyoon karaa war badan baa ku jira waan kusoo noqon doonaa hadii ala yihahdo laakiin waxaynu nihi laazimku kuma aha shardina ma aha ayib muxuu niyooday imaamnimo markaasuu weliba ma'muumkiisana hebel inuu yahay qofka la tukanaya iyo hebel yihiin buu niyooday oo cayinay niyadii ku cayinay iyagiina noqon waaye waxba salaadiisuu dhimi mayso leanna qaacidada waxaa weeye maa laa yushtaratu tacyiinuhu laa jumlatan walaa tafsiilan duuduub iyo faafaahin midnaba lagama rabo hadduu cayino ku qaldamo waxba u dhibi mayso ka hore waxay m maa yushtarau tacyinuhu jumlatan bay kana maa laa yushtarau way qaacidadaasaa imaamka iyo ma'muumkii kala saartay tacyiinka markay ku khaldamaan fuqahadeena waxay ka doodeen masale imaamku markuu salaada galayo cala almadhab imaamnimo uu niyoon karaa fuqahada shaaficiyada qaar baa ka dooday oo yihi may ma jirto imaamku marka hore uu salaada gelayo waa inuu keligii inuu gelayo niyoodaa markay dadku ku xirtaan niyada imaamnimada waa inuu markaa dambe keenaa bay yidhaahdeen maxaa dhacay baa la yidhi waa been bay yidhahdeen inuu imaam yahay niyooday ma'muumiintii weli ma xiranin salaadii isagaa ka hor xirtay isagu markuu xirtay wax maamula ma jiro markuu xiranayo cid salaad ku jirtoos imaam u yahay ma jirta yuu niyoonaya imaam inuu yahay imaamnimadu waxay timaadaa markay dadkaa xirtaan salaada kadib xirashadooduna waa isaga inay ka dambayso waayo imaam iyo ma'muum waa masale salaad iyo cibaado ah dadkiiba salaad kuma jiraan iyaad imaam u tahay allahu akbar imaam inaad tahay niyooti qolana waxay dhaheen waa niye niye majaazaho majaaz mursala weeye calaaqada majaaska mursalka anwaacdiisa waxaa kamid ahaan jirtay biictibaari maa yakuunu dadkaa markay iga daba xidhaan baan imaam noqon doonaa wuu sii niyoonayaa o yihahdeen marka biictibaari maa yakuunu wey iyo biictibaari maa yakuun salaad ku asixi mayso marka ragga diidani waxay leeyihiin imaamkii salaad buu xirtay dadkiina salaad wax ku jira mal allahu akbar markuu leeyahay yuu niyooday imaam inuu u yahay imaamba keligii baaba xirtay salaadii halkaa muranka ah waa fuqahada dhex maxaa la samayn ba iyaga la yidhi waxay dhn horta salaadu iska xidhan allahu akbarta dadka markay yidhaahdaan buu imaamnimada niyoon waa iyagu inay ku xirtaan imaam ka dhigtaan isaga inuu niyooda kuma xirna shardi maaha marka meel walba markii la yidhaha farta hala geliyo meel waxaa la filay baa kaaga soo baxa wa way asaxdaa qudwat lmuaddi nin salaad addaa waktigeedii tukanaya bilqaadi nin qadaynaya qaadigan kii wax kale xukumaya maago bilqaadi nin qadaynaya wey walmuftaridi nin farad tukanayana wuu ku xidhan karaa bilmutanafili mid sunno tukanaya wa fi duhri duhr adoo tukanayana bilcasri casr waad ku xidhan kartaa nin tukanaya wa bilcukuusi cagsigeed adoo adda tukanaya nin qado tukanaya waa kugu xidhan karaa adoo farad tukanayana nin sunno tukanaya waa kugu xidhan karaa adoo duhur tukanaya mid casar tukanaya ku xidhaan wakada duhru bاsubxi wاlmagribi duhurna waa lagu xidhan karaa magrib iyo subax wahuwa huwa kalmasbuuqi sidii nin laga horreeyey buu lamid noqonayaa cagsigeedana waa la ogol yahay wayse iman doontaa wuxuu yihi salaada markii imaam iyo ma'muum la isku xiranayo hal shardi bay leedahay nadmiga salaadu inuu iswaafaqsan yahay wey way salaadu qiyaam iyo qiraa'a iyo rukuuc iyo sujuud iyo fadhi iyo atixiyaad wada leeyihin salaaduhu mar hadday sidaa tahay salaadu ma farad baa mise waa sunno dhib ma laha labada isu xihanaysa qadiya addana dhib ma laha labada salaadood inay kala tiro badan yihiinna dhib ma laha intaasoo dhan dhibaato ma laha mar hadday nadmigii salaadu isku mid yahay imaam iyo ma'muum waa la noqon karaa waxaana adilo loo keenay qayb kamida qaybta kalena waa looga qiyaastay adilada waxa loo hayaay ee ugu badan waa salaadaha faradka iyo sunnada in la ysku xidhan karo wey nabigeena xilligiisii bayna labadaba sugan tahay sala allahu alayh waalih wasalam amaa nin imaam ahoo farad tukanaya ma'muumkiisuna uu sunno tukanayo way isku xidhan karaan waxaan soo marnay salaada jamaacada haddii aad adoo soo tukaday keligaa ama jamaaco soo tukadoo jamaaco kala hesho salaadda waad ku xidhan kartaa soomayna aan soomaali mar labaad salaadaada labaad muxuu yahay xukunkeeda sharciga fa innahaa lakumaa naafilatun sunna soo laba dhihin hadday imaamkii faradka tukanayay ku xirteen nabigu alay sla salaada ka baxay baa nin yimid salaada ka soo dahay alaa rajulun yatasadaqu alayhi buri waryaa ku sadaqaysta sadaqa ma farad baa mise waa sunna ninkiibaa istaagay oo la tukaday nin baa istaagoo la tukaday amaa imaam sunno tukanaya adiguna farad aad tukanaysa gadaal joogto nabiga xilligiisa iyaana dhacday sala allahu alayhi waalihi wasalam laba labadaba way u dhacday mucaad ibni jabal waa kii nabiga cishaha intuu la soo tukado oo uu soo tago xaafadii reerkoodu deganaa masaajidka imaamka ka ahay haddana dadka tukan jiray tiisi uu soo tukaday tan labaad isaga naafila tan bay u tahay waxaa labaad oo inoogu iman doonta salaat lkhawf suwarkeeda waxaa ka kamida imaamku in qoladana mar uu tukiyo oo salaada kala baxo qolo kaleo timidna mar labaad tukiyo oo salaada kala baxo isaga tiisa labaad sunno waay iyagana farad bay tukanayaan haddaba laba salaadood oo farad iyo sunno ku kala duwan haddii la isku xirtay laba isla farad ah mujarad qadiya adday kala yihiin iyo mujarad duhur iyo casar bay kala yihiin qiyaasan way asaxaysaa culamada qaar waxay soo guuriyeen fuqahada shaaficiyada sida alqaadi abuxasan ilmaawardi raximah llahu tacaala wuxuu le ajmacat asaxaabatu calaa sixati alfardi khalfa annafli adoo farad tukanaya imaamkaagu inuu sunno tukanayo inay asixi waa saxaabadaaba ku ijmaacday buu leeya ijmac wey masaladaa naska ijmac baa dheer laakiin wuxuu u daliishanayaa ijmaaca saxaabada wuxuu ugu qaydayaa fuqahada dambe khilaaf baa ka jiro xanafiyu kula dagaalamaya xanafiyaa tiri ma jirto inamaa jucila alimaamu liyutama bihi falaa takhtalifuu calayhi buu nabig ala isu khilaafina haddaabaad ka niyad duwan tahayna salaada waxa ugu culusba niyad bay ahayd waad khilaaftay imaamkii bay yihahdeen ayib wuxuu yidhi wakada duhru bisubxi nin subax tukanaya adoo ara duhur tukanaya waad ku xidhan kartaa labadiisii markuu dhammaysto nin salaadii laba dhaaftoo masbuuq aha iyo hortii laba lasii tukadayn baa lamid tahaye istaag walmagribi magrib dad magrib tukanaya haddaad salaadaadi oo afara ku xidhato saddex markay tukadaan hal ragcad baa adiga kuu dhimanee dib baad ka istaagi oo salaadaa duhur lafteedaba ama maqrib ama subaxa hadday ragcad ku dhaafta maxaad samayn lahayd markay dhamaystaan baad istaagi lahayd sow maaha wa huwa kalmasbuuqi qof hortii salaada qayb lasii tukaday buu lamid yahay markaa salaada maamuumka ka tira badan salaada imaamka laakiin cagsigeeda hadday dhacdo muxuu samayn way soo socotaa soo lama dhihi jirin midaan maqli jirin minhaaj lama horordo masalada isagaa keeni doona walaa tadurun idi mayso halkaa mas'alaa soo dhex gashay tan dambe intaan la gaarin ayib waxaadi tidhi salaad subax imaam tukanaya duhur waad ku xidhan kartaa ragcaddii labaad markuu istaagay imaamku waa shaaficie qunuud buu istaagay ama imaamku mararka qaarkood wuu sahwiyeyo sujuudu sahwi buu la dhacay anu maxaan samaynayaa salaadaydu waa duhur oo qunuud ma leh salaadiisa subaxna qunuud bay leedahay aniga seen yeelaya walaa taduru dhibi mayso mutaabacatu limaami inaad raacdo fi lqunuuti qunuudka iyo waljuluusi alakhiiri fadhiga dambeo fi lmaqribi ah ilan saddex markuu tukaday buu fadhiista adna saddex inaad ku fadhiisata ma ahayn salaadaadu waayo imaamnimada liyu'tama bihi baad raacaysaa min baabi mutaabacaad u samaysaye salaadaadana dhibi mayso cudurdaarkaagu waa inaad ma'muum tahay wey laakiin khiyaar labaad baa kuu furan walahu wuxuu leeyahay firaaquhu imaamka inuu ka goosto salaada ida shtagala bihimaa hadduu qunuud iyo fadhigii dambe ku mashquulo halkiisa isaga inuu ka wataa u banaan mar allaale markuu ragcadda labaad allaahuma ahdinaa bilaabo adu salaadaadu waa duhur qunuudna kuma jiree intaad niyad ahaan uga goosato inaad iska sii sujuuddooda halkaaba aadan dibba ugu soo noqon way kuu banaan tahay laakiin niyatulfiraaq lfiraaq baa lagaa rabaa inaad ka goosato niyo ahaan waxaa kaloo haddii imaamkii salaad maqrib buu tukanaya duhur baad ku xidhatay labadii hore waa isla atixiyaasateen okay waay tii saddexaad buu istaagay waa la tukatay saddex markii la tukado uta afraad in aad istaagtay ahayd isna salaadiisii dhammaatay atixiyaad buu ufadhiistay meeshan meesha atixiyaadkaagama ahe intaad niyada ka goosato inaad iska istaagtana waa kuu banaanta inaad la fadhiisato mutaabacadii xaqii imaamada ilaalisana way ku banaanta wayajuuzu waxaa banaan asubxu salaad subax inaad tukato khalfa duhri duhur gadaashay fi adhari sida raajixa aqwaasha imaam shaafici laba qowl buu leeyahay oo haa iyo may ahe haa waa lagu daba tukan karaa raajix ah salaad subax baad tukanaysaa salaad duhur nin xidhay baad allahu akbar tiri ood ku xidhatay ayib ma banaan tahay haa laba ragcadood baan wada tukanay ataxiyaadkii baan dhammaysanay aniga assalaamu calaykum ti baan jooga salaadan kaga bixi lahaa isna intii in la eg baa u laabanoo wuu istaagayaa aniga maxaa ii furan markaas fa idaa qaama hadduu istaagay imaamku lithaalithati ragcadiisa saddexaad in shaaa hadduu doono saaraqahu uu ka goosan wasallama sallama salaaduu ka bixi wain shaaa hadduu doonana intadarahu wuu sugayaa liyusallima macahu inuu la salaama naqsado labada khiyaar ba leh tii hore soo laguma dhihin ama la dhamaysoo dib ka dhamaysa salaadaada ama halkaa uu salaadiinu isku kala tagtay kaga gooso tanna sidii oo kaleeta wey ama markaa uu ragcadda saddexaad u istaagay adigu iska salaama naqso ama intaad fadhiga iskaga sugto markuu soo fadhiistay atixiyaadsado salaada kala bax labadaba way kuu bannaan tahay qultu waxaan idhi intidaaruhu inuu sugaa afdalu fadli badan wallahu aclam nabi wuxuu yihi sugitaankaa fadli badan maxaa yeelay jamaacadu haddaad takbiirta la soo bilowday ilaa tasliimta inaad la joogtaa fiican ruknigaa tasliimtaana jamaaca aad ku gudato si salaadaadii jamaacada aad ku gudanaysaa ka taamsan jamaacada aad tan aad ka baxday keligaa iska salaamo naqsanayso qaar bay fuqahadeena soo reebay ilaa fi xaalatin waaxida ninkani salaadii subax baa dhaaftay xilliga duhurkuu xasuustay wuxuu jecel doonayaa duhurkiina weli ma tukan duhurkana jamaaca u baahan yahay marka waxay dhaha alafdalu an yusallima assalaamu alaykum assalaamu alaykum intaad tiradood horey ka istaagto duhurkiina jamaacada fadligeeda saad hesha allahu akbar aad kula qabato marka labadaadii salaadoodba jamaacaad ku heshay sowma taasaa ka fiican bay yidhahdeen laba salaadood oo jamaacadii aad hesha fadligoodii baa mujarad tasliim la suga ka fiican bay yidhahdeen mas'alada aada waxay u dhacdaa xilliyada salaadaha la jamcinayo maqribadii iyo cishahaya la jamcinayo markaasi aada u dhacdaa saas darteed dad baa ka soo daahaa maqribka xilligii cishahoo la gelayay yimaadaan qofkaa waxaa la rabaa wuu ku xidhan saddex marka la tukadee imaamku istaago atixiyaad isaga hadh atixiyaadka intaad dedejiso salaada ka bax intuusan rukuucin soo gaadh salaadaadii cishaha niyo oo ku xidho halkaa ragcadna fadligii jamaacada cishaha hel mar haddii lagu yihi maqrib baad niyootay cishuu niyooday tii afraad markuu u kaca waa inaad ka hadhaa oo iska atixiyaadsataa laba khiyaar baa kuu furnaa inaad sugtiyo inaad salaama naqsato haddiiba cishahaygii jamaaco labaad aan ku gaadhi karo intaan iska sugo cisho bilaa jamaaca tuko tanaa ka fiican iska salaama naqso salaada rukuucda intuusan rukuucinna ka gaarsii oo allahu akbar dhahoo la tuko cishahana markuu salaada ka baxo hal ragcad baad kasoo gaadha saddexdii kale jamaaca ku tuko sidaana waa khiyaarka labaad ee kuu furan wain amkanahu ayib waxaa timid aniga shaaficiyaanah salaad subaxaan tukanayaa imaamkaygana duhru tukanayaa imaamkii halla raacaadi tiri ragcaddii labaad waan rukuucnay waan soo toosnay isaga hor ugu sujuuday aniga qunuudkayga aw isaga salaadiisii qunuud ma lehe aniga inaan qunuudo haddaan raba ka waran wain amkanahu hadday u suura gasho alqunuutu fi thaaniyati ta labaad inuu qunuudo qanata waa qunuudaya masaladaas sababta loo ogolaanayo imaamku wuu fadhiisanayaa sujuud buu gelayaa hataad qunuudka intaad boobsiiso rugni iyo laba rugni ka badan isagoon ku dhaafin aad gaadhi karto cudurdaar baad leedahaye sunnadana soo taxsiili jamaacadiina kaa buri maysa wey haddii laakiin ay in aan la ogolayn ku dhaafi doono mutaabacadaa ka muhiimsano mutaabacaduna waa waajib qunuudkuna waa sunna wey walahu wailaa tarakahu haddii kale qunuudku iska daynayaa walahu wuxuu xaq u leeyahay oo kale firaaquhu inuu ka goosta liyaqunuta inuu qunuudo shaaficiyadu qunuudku meeshuu kaga yaalla soo maaragta weynankeeda kaasaa idinkana iskala soo boodeysaa bidco waay soo in la dagaalamo maha marka qunuudka halkaa ka jooga shaaficiyada fain ikhtalafa hadduu iskhilaafo intaa waa salaadihii isku qaabka ahaa waxaa la isku xidhan karaa baynu soo niri nadmiga iyo qaabka salaaduhu inay isleeyihiin haddii qaabka salaadu kala duwan yahay midna hal rukuuc bay leedahay midna laba ama saddex rukuucood midi rukuuc iyo sujuudtoonaba ma laha see la yeeli fain ikhtalafa ficluhumaa ficilkiiyo nadmiga salaaduhu hadduu kala duwanaado ka maktuubatin salaadii faradkee rukuuc iyo sujuudda lahayd iyo wa qorax iyo dayax madoobaad oo laba rukuucood leh ama saddex leh ama afar leh calaa ikhtilaafi riwaayaat iyo culimadu imaamkani laba jeer buu rabaa inuu rukuuco qiraaa udhaxayso adna salaadaadu hal rukuuc bay leedahay layskuma xidhan karo isma waafaqsana salaadihii aw janaazatin ninkan janaazuu tukanaya salaada ka caadiya ma ku xidhan kartaa maya de salaadaadi rukuuc iyo sujuud bay rabtaa isnaba waa un takbiir iyo qiraaa iyo dikri iyo duca waay rukuuc iyo sujuudta hore seed ugu xidhan marka fa rakaca maleh waidaa sajadana maleh tashahud iyo ataxiyaadna maleh seed yeeli marka saa darteed nadmiga qaabka salaaduhu ee rukuuc iyo sujuud iyo intiqaalaadkeedu hadduu kala duwanaado la yskuma xidhan karo lam tasix asixi maysa calى صaxiixi sida raajixa faslun fasalka xigana wuxuu kaga hadlayaa imaamkii mutaabacada iyo maamuumka isdaba socodkooda masaafaadkay kala hormari karaan intee baad imaamka ka hadhi kartaa mase ka horeyn kartaa haddaad ka horeyn karto ilaa intee lagu ogol yahay inaad ka hormartay imaamka tajibu waxaa waajiba ah. mutaabacatu limaami imaamka in la raaco fii afcaali salaati salaada afcaasheedii in la raacaa waajiba ah. bian yataakhara inuu ka dambeeyo ibtidaau ficlihi ma'muumka falka samayntiisu can ibtidaa'ihi imaamka bilowgiisa markaad bilaabaysa ficil kasta iyo rugni kastaba waa inaad ka yar dambaysa imaamka wayataqadama uuna ka horeeya rugniga bilowgiisa calaa faraaqihi ka bixitaankiisa imaamka minhu rugniga uu ka baxo imaamku waa inuu kaa horeeyo laakiin asalku intuunan rugniga ka bixin waa inaad ku gaadho waana ta nabigu sheego waidaa rakaca farkacu hadduu rukuucu ka daba rukuuca fa-du waxay yidhaahdeen tartiib iyo tacqiib bay faa'iidaysaa macaanideeda luqada cadafka markay ka hadlayeen tartiibku waa inuu kaa horeeya tacqiibkuna waa markaaba inaad ku gaadho wey odanaad uga dambayn saasuuna nabigu riwaayaad kale ku faahfaahiyeyo wuxuu yidhi rukuuc iyo sujuudda ah ha igala hormarina inta aan idinka horreeyey waa intaad iiga dambaynaysaan ha kaa hor rukuuco hana kaa soo hortooso saas darteed qadarkii uu kaa horreeyey rukuucda waa qadarka uu kaa soo hortoosayad uga dambaynayso in la isku soo gaadho wey asalku sidaa wey walidaalika wuxuu leeyahy laa tasbiquunii birukuuci wasujuudi yaa ayuha annaasu inii imaamukum buu yihi dad yahow anaa idin tukinayo imaam falaa tasbiquunii birukuuci wasujuudi rukuuci iyo sujuudda ha iga hormarina walaa bilqiyaami walaa bilinsiraafi istaagga iyo kabixitaanka salaadana ha iga hormarina intaa riwaayada fa inii araakum amaamii wa khalfii waa riwaayada saxiixeynka hor iyo gadaal muslimaan le waa in arkaay riwaayada sunankaa xadiidka saxiixa muslimkana waa xadiiu anas haddii riwaayada sunankee mucaawiyata bn abi sufyaan laga warinay iyadu wuxuu leeyahay inii qad badantu hadalkaa waxaa ka muuqata nabigu aakhir ayaamihi buu hadalkaa yihi sal ly slam inii qad badantu anigu waan cuslaaday wey nabigu markuu weynaaday waxoogay waan waayeelay oo waan cuslaaday sidii dhalinyarada markaana ahaa xarakadaydiiy dhaqaqaaqa rukuuciyo sujuudu khafiifka u ahaa miihiyo dee qofku markuu waayeelo si rukuucdiisii iyo soo toositaankiisi uu yar jiitamayaa meeshiina rag badan oo dhalinyaro oo xoog badan baa ku daba tukanaya allahu akbarta uu leeyahayba rag buxu arkay orod dhaafaya ka hor dhacaya oo ka hor toosaya markaasuu wuxuu yihi laa tasbiquunii birukuuci walaa bisujuudi walaa bilqiyaami walaa bilinsiraaf innii qad badantu anugu waan yar cuslaaday saa darteed qofku markuu yar cuslaado uma xiin badno uma degdeg badna sidii hore markastabay imaamka inaad fiirisaan rabaa saa darteed saxaabadu waxay samayn jireen ay yidhahdeen taagnida markii sujuud la yidhaahdo maanaan foorarsan jirin ilaa nabigoo wejiga dhulka dhiga aragno suu sii socdo markuu wejiga dhulka saaro baan soo hooban jirnay waxoogayna sujuudday kaga dambayn jireen saas darteed afcaasha imaamku bilowga waa inuu kaa horeeya laakiin qabla faraa faraacala intuusan ka bixin rukunkana waa inaad ku gaarta asalku saaway fain qaaranahu hadduu la xiriirsamo garab ordana lam yadura salaada dhibi maysa laga fiican amarkiina maadan fulin laakiin weli xaddii mutaabacada kama bixino haddaad garab socotaay oo rukuucdiiyo sujuudda garab oradoodan ka horaynin salaadaadu way asixi ilaa takbiirat alixraami takbiirta xirashada maahane xirashada haddaad la xirato de kaamao oo imaamku uma noqon karo wain takhallafa okay imaamkii saasaa asalkii wakaas takbiirat lixraamka waa waajib inaad ka dambayso haddii kale asixi mayso sida sunadee wanaagsan waa inaad rukniga ka dambayso bilowgiisa kuna gaadho wey haddii aad la socoto samaynta iyo ka bixitaanka dhammayntaba salaadaadu burin mayso laba suuraa soo hartay marka haddaan ka horeeyo iyo haddaan kaba daaho oo rukuucii anoo weli taagan uu dhameeyo ama sujuudi weli anoo tii hore ku jiro uu tii kala dhameeyo labadaa mas suuraa soo hartay labadaa suuru ka hadlayaa suurada koowaad waa takhallufka wa in takhallafa hadduu ka daaho imaamkiibaad ka dambaysay biruknin hal rukni baad ka dambaysay wain takhallafa biruknin buu ka dambeeyey rukni ka dambayn goormaa la dhihi karaa wey bian faraqa alimaama waa imaamkiibaa ka baxay minhu ruknigii wahuwa ma'muumkuna fii maa qablahu ruknigii ka horreeyuu ku jiraa imaamkii wuu sujuuday sujuuddiina wuu ka soo toosay adoo taagnidii rukuucda ka dambaysay ictidaalkii ku jira arkaanta aan laba u qaybinna marka masale iman doonta aan kugu sii sheego arkaantu waa laba arkaan maqsuuda ah iyo arkaan hayru maqsuuda ah arkaanta aasaaskeeda asalka waa arkaanu tawiila arkaanta aan maqsuudada ahaynna waa ruknayn qasiirayn soomaynaan soo marin ictidaalka iyo juluus bayna sajdatayn aada looma tiriyo rukni maqsuuda ma ahano tanna rukuucda iyo sujuuddii ka dambaysay bay faasil camal u tahay kala saaraysaa tanna labada sujuudoodun bay kala soocaysaa aada maqsuudu ma aha saas darteed musطalax cusub oodan ku soo marin baa ku iman doona mar dhow arkaan maqsuuda iyo arkaan hayru maqsuuda oon lagu fasirin baa iman doonta laakiin hayra maqsuudada labadaa qasireynkaa loo jeedaa wuxuu yihi wahuwa fi ma qablahu lam tabطul fi laصaxi sida صaxiixaa buri mayso hal rukni un hadduu yahay wuxuu kaa horeeyo salaadaadu buri mayso aw biruknayni ama laba rukni buu kaa horeeyey bian faraga minhumaa labadiiba inuu ka baxo weeye walxaal huwa ma'muumkuna fii maa qablahumaa wixii ka horeeyey uu ku jiro markaa waa la fiirin fain lam yakun cudurun cudurdaar hadduusan lahayn baalat way buraysaa cudurdaar lagugu garaaba haddii uunan jirin mukhaalafo foolxun baad samaysay ma'muumkana imaamka mutaabaca lagu ogaa bilaa cudurdaar baad mutaabacadii imaamka ka hadhay baalat salaatuka salaadadi waa buraysaa way marka laakiin cudurdaarka maxaa ka mid a cudurdaar haddaad leedahay salaaduu buri mayso oo ilaa laba rugni waa lagu ogolaan wain kaana hadduu yahay cudurdaarkii baa la fasirayaa an asraca waa inuu dedejiyey imaamku qiraaatahu qiraaadii buu dedejiyey imaamku waa carab fudud yahay adna waad carab culusta saas darteed faatixadii buu sidii fallaad la gamay hal mar ka dhex baxay warakaca wuu rukuucay qabla itmaami lma'muumi ma'muumkii oon dhamaystirin alfaatixata aan dhamaystirin haddii imaamkii faatixadii bartanka adoo marayaba uu rukuuco mararka qaarkood ba waxaan dhahay imaamyada qaarkood goorbu faatixada akriyey gaar ahaan ragcadaha dambe salaadahan afarta markaad soo kasoo kacdaan ataxiyaadka kicitaankii aada soo kacday alxamdulila iyaaka nacbuduud aad waaba rukuucayba mararka qaarkood baan dhaha war imaamkani goormu faatixada akriyey haddii ama adaa laga yaabaa mararka qaarkood inaad tartiib isaga akri dhahdo ood meel aayar la akriya ka timid meel bahasha la cayriyana aada kusoo tukatay oo salaada la cayriyo saas darteed imaamkiibaa boobsiiyey qiraa'adii faatixada maamuumkiina waa carab cuslaaday adoo faatixadii akrinayuu kaa rukuucay fa qiila waxaa la yidhi yatbacuhu wuu raacayaa wa tasqutu lbaqiyatu faatixada inta kalena way ka dhacaysaa faatixadii inta kuu dhiman imaamkaa kaa xambaaraye faidaa rakaca farkacuu dhaho ka daba rukuuc wasaxiixu sida raajixa wujuuda asxaabta yutimuhaa wuu dhammaystirayaa wayascaa khalfahu gadaashiisana wuu roorayaa dheh wuu daba ordaya oo daba soconaya weliba daba socodkani mid yar degdeg ku jira wey lafdiga yascaa waxaa looga cabiray maanaa wuu yar dadejinayaayo si u gaari lahaayesan aada ugaga daaheen buu ka shaqaynayaa wey maa lam yusbaq haddaan laaga hormarin akara wax ka badan min alaaثati arkaanin saddex ruknio maqsuudatin maqsuudaa ah, wahiya awiilatu wey wuxuu cudurdaar weeye inaadan faataxadii dhammaynin waa la kala carab cuslaadaa taas oo kaleetiya wax lamida ah hadday sababto laba rugni waa la ogol yahay ilaa saddexna waa la ogol yahay inaad intaa daba jiitanto intuu kaa horeeyabaad daba socoto saaad u gaari lahaydu inaad daba socoto taadiina halkeedii ka wadato saasaad samayn fain subia haddii lagala hormaro biakara saddex hadday ka badato fa qiila waxaa la yihi yufaariqu ha ka goosto tartiibtiisana ha isaga tukada qolaasaa tiri waa daciif walasaxu sida raajixa wujuhda asxaabta yatbacuhu wuu raacayaayo intaad adigu halkaa taadii ku joojiso baad halkuu maraya kala qabsan imaamka fii maa huwa fiihi meesha imaamku ku jiro uma yatadaaraku kadib buu intii kalena gadaal ka tukan halkuu jooga kala qabsan intii uu ku dhaafayna sidii salaadoo bilowgeedii ku dhaaftay baad ka dhigi markaad la dhammaysatana wixii kaa dhimanaa baad gadaal ka soo tukan bacda salaami limaami imaamku salaada markuu ka baxa kadib haddaba halkaa waxaad ka garatay cudurdaarku qiraa'ada wax kugu cuslaatiyo faatixada kugu dheeraato imaamku kaa carab fududaadoo durbe kaa rukuuco baa acdaarta ka mida laba rugni iyo saddexba dhibaato ma laha cudurdaar haddaada lahaynna laba hadday kugu gaadho waxaa weeye mukhaalafadaadu way qaab daran tahay walow lam yutima alfaatixata faatixada hadduusan dhamaystirin qofku lishaklihi wuxuu ku mashquulay biducaa'i liftitaaxi wajahtu wejhi baad akriday ood bilowday intaad iftitaaxa akriyeysay baa faatixadiiba adoon ka gaadhin oon dhammaynin baa imaamkii kaa rukuucay famacduurun qofkaa cudurdaar buu leeyahayo iftitaaxu waa sunankii salaadii la doonaya inuu sameeye dembi ma gelin qofkan haadaa kulluhu intaasoo dhan axkaamtu fi lmuwaafiqi ninka muwaafiqa la yidhaahdo way dadka markaad imaam la tukanayso laba midun baa tahay muwaafiq iyo masbuuq muwaafiqu waa ninkii salaada la bilaabay wey ninka salaada la bilaabay guud ahaan ama ragcaddan la bilaabay wey haddii ragcadda bilowga ada ragcaddii hore aad masbuuq ahayd ta dambe xukmulmuwaafiq baad qaadanaysaa muwaafiqu waa nin arkaantan la bilaabay wey masbuuquna waa nin hortiin la bilaaboo o gadaal kaga soo xirtay faamaa masbuuqu ninkii salaada qayb lagala horeeyey rakaca imaamu imaamkuna uu rukuucay fii faatixatii isagoo ku jira falasaxu sida raajixa anahu isagu in lam yashtail biliftitaaxi hadduunan ku mashquulin iftitaaxi wajahtu wajhidi iyo watacawudi acuudu bilaahi hadduunan ku mashquulin taraka qiraa'atahu qira'ada waa ka tegiyoo waa joojin warakaca wuu rukuuci wa mudrikun lirakcati ragcaddaana wuu haleelay xadiidka abibakrna waynu soo marnay hal mas'ala qabsa marka halkan wuxuu kaa raba inuu ku yidhaahdo inuu ku hormariyay yahay qofku hadduu masbuuq noqdo oo hortaa salaadoo lagu jiro aad timaada fi lmadhab iftitaax iyo acuudu billaahi midna sunna maaha kuwaasi arkaanta salaada kuma jiraan salaadiina waa lagaaga horeeyey waktigiina qayb baa kaa tagtay saa darteed waa inaad faatixada ka bilowda allaahu akbar alxamdu lilaahi rabi lcaalamiin baad ka bilaabi sunno maaha wajahtu wejhi inaad tiraahdo iyo acuudu bilahi inaad tiraahdo waayo waqtiguna waa ku ciriiri kuwanka tegitaankooduna salaada jebin maayo faatixada la-aanteedna salaadaa sixi mayso halkaa maxaa ka dhashay in loo baahnaa faatixada inaad ka bilowdo hadday dhacdo inaadan ka bilaabin cudurdaar baad yeelan kartaa waxaad ismoodsiin kartaa inaad ka gaari karto faataxad istiftaaxaagii akri isticaadadaadiina akri kadibna faataxadii akhri waad ka gaari baad islahaydoo sunnadii iyo faradkii baad isku dari kartaa waysan noqon weyni dhanac cudurdaar baan kaaga dhigaynaa cudurdaar kuma aha dhinac cudurdaar malihido iskama raaci karta imaamka faataxadii aada akrii lahayd waa lagaa rabaa imaamku waxaadan akriyi karin buu kaa qaadaa oodan fursad u helin midda aada fursadda u heshay fursadeediina iftitaax iyo acuudu bilaahi aada ku lumisay waa lagaa rabaa imaam kaa qaadi maayo dhinaca cudurdaarkaaga maaha dhinaca cudurdaar bay kaaga tahayoo imaamka inaad ka yar hadho waxoogay danigaagii xasanka ahaa baa lagugu cudurdaari marka maxaad samayn wa ilaa laazimahu hadduu iftitaax yacuudu ku mashquulay waxaa ku waajiba qiraaatun akris biqadrihi qadarkii iftitaax yacuudude uu ku mashquulay qadarkii uu mashquulay in leeg faatixada waa inuu ka akriyaa waayo intaasuu akriyi karay isagaa sunan kaga mashquulay walaa yashtail walaa yashtagilu ku mashquuli maayo almasbuuqu ninkii salaada lagala horeeyey bacda taxarumi bisunatin ku mashquuli maayo sumaat hadduu keenay bacda taxarumi markuu xirta kadib adoo masbuuqa salaadaad xiratay sunnaha isku lugoyn bal bilfaatixati buu ka bilaabayaa ilaa an yaclama inuu og yahay idraakaha inuu gaarayo inuu hubo oo uu gaarayo og yahay maahane marar baad xaqiijin kartaa inaad gaaraysa salaad jahriya oo kaleeto imaamku meeshuu ka bilaabay baad aragtaa faatixada kadib suuradduu ka bilaabay baad aragtaa suuraddaa intuu wadana iftitaax iyo acuudu billaahi iyo faatixabaad akriyi kartaa baad istiri ama imaamkaa taqaanaa ragcadda hore ama ragcadahan wakti dheer buu ku jiraa wuu dheereeyaa isna soo akriso haddaadan isku hubin faatixada akri ah. faatixada markaan dhameeyo kadib iftitaaxii ma akri'i karaa wajhani fi lmadhab waay asaxuhumaa waktigoodii u tegey waa lasoo dhaafay walaw calima alma'muumu hadduu ogaado fii rukuuci isagoo rukuucsan buu ogaaday annahu taraka alfaatixata inuu ka tegay aw shaka ama mahube wuu shakiyey lam yacud ilayha ku noqon maayo salaaddaa imaam ku xiratay markaad rukuucdeen baad ogaatay inaadan faatixa akriyin ama waxaad oga shakaday war faatixadii ma akriday mise maada akriyin kusoo noqon maayo oo faatixadii intaad rukuucdan ka baxdo oo dib u istaagto faatixa soo akriyo haddana ka daba ima imaamka lagu dhihi maayo bal yusalli ragcatan buu tukanayaa bacda salaami alimaami imaamku salaadda markuu ka baxo ragcaddaasi ku dhaaftaye dib baad ragcaddaa ka tukan doontaa waayo ragcadan faatixa lahayn masbuuqna aadan ahayn dee ma ansaxayso falow calima hadduu ogaado aw shaka uu shakiyo waqad rakaca alimaamu imaamka hor walam yarkac huwa isagu si aanu rukuucin qaraha uu akriyaya wahuwa mutakalifu nin imaamka ka daahay weeye bicudrin cudurdaarka ka daahay haddiise aada ogaato ama aada shakida inta aadan weli rukuucinee taagan tahay faatixada ad akriy ka daahitaanka imaamkana sidii ninkii carabka cuslaaye cudurdaarka lahaabaad noqon inta weli waxaa la sharxayaa inamaa jucila imaamu liyutama bihi fa idaa rakaca farkacuudi tafaasiishii masaa'ilkeedii dhici karay unbaa usuushaa la ilxaaqinaya wa qiila waxaa la yidhi yarkacuu la rukuuci wayatadaarak soo haleeshan oo dib buu kala iman bacda salaami limaami imaamka salaamtiisi kadib walow sabaqa hadduu kala horeeyo imaamahu imaamkiisa bitaxarumi takbiiratu lixraamkii baad ka hor xidhatay baa salaada lam tancaqid salaadaadu guntami mayso waayo cidaan salaadba ku jirin baad salaadaadii ku xirtay salaad lagu xiray imaam looga dhigay cidaan salaad ku jirinna dee ma gundanto ma asaxdo inaad ma'muum tahay baad niyootay ma'muumna ma tihid saasaa raajixa fi lmadhab qolaa waxay yidhaahdeen incaqadat naflan sunnay noqon qiyaasan qiyaasan salaad sunna ad gashay bay yidhahdeen waxageed uga qiyaasateen waxay dhahen madhabka iyo madaahibta culamo badan waxay qabaan man axrama bilxaji fii gayri ashhurihi incaqada cumratan cumray guntamaysaan haddaad xiratay xaj bilihiisiina aynan ahayn cumraa kuu xirmi cumraduna waa sunna cibaada cibaada weeye uga qiyaaso halkaasay qolo mariyeen aw bilfaatixati baad kala hormartay imaamka aw bitashahudi baad ka hor akriday lam yadurahu dhibi maayo wayujziuhu waa ka gudayaa waayo wax mukhaalafoo muuqata ma laho waa qiraaad u hoos u akrisanayso imaamka allahu akbar salaada marka la yihahda kadib faatixadii isagoon dhamaynin ba adu haddaa iska dhamaysato ama taxiyaadka adu aad ka hor dhamayso dhib ma laha arkaanta qawliga ah waxba qasab maaha way fiican tahay bay qaar ku ijtihaadeen waalafdalu mutaabacadu waxay ku fiican tahay in imaamka aad ka dambayso akhriska masaa'ilka uu imaamu siyuuti uu yidhi anaa ku ijtihaaday bayna ka mid tahay kitaabkiisa bastulkaf fii itmaami saf inaad ka horaysaa sunnaa buu yidhi inay sunno tahay wax hortay caddeeyeyna ma arag hadal saasoo kaleetaan filaye inuu dhihi jiray raxima allahu tacaala wa qiila waxaa la yidhi tajibu icaadatuhu inaad mar labada taxiyaadkii faatixda kusoo celiso waa waajib qolaa tiri maxaa yeelay inamaa jucila alimaamu liyutama bihi baa la yidhio waaa waxay keenaysaa imaamnimada inaad ka dambayso qolada boqolka raajixi ee jamhuurtuna waxay ku doodayaan nabigu markuu itimaamkii faahfaahiyey kuwa laga dambaynta iyo arkaanta ficligaa ah buu sheegaye kuwa qawligaa kuma darin faidaa rakaca farkacuu waidaa sajada farji walaa tasjuduu qablahu laakiin waidaa qara'a faqra'uu ma dhihin wayaa tashahada fatashahadu ma dhihin taas waxa wey hal majlis baa lagu wada akrinayaayo loo wada fadhiyaaba walow taqadama hadduu hormaro intaa hore waxaan qaybtii hore ku jirnay taahurka walow sabaqa imaamahuna waxaan kasoo bilownay haddaad ka horeysa imaamka adugu imaamka ka dambee baa lagu yidhi intee in leeg baad ka dambayn kartaa baynu soo marnay ha ka horeyn baa lagu yidhi haddaad ka horeysa ka waran labaynu u kala qaadnay ma arkaanta ma afcaalba mise waa aqwaal ilan salaada waxaynu nidhi tacriifkeedii aqwaalun wa afcaalun muftataxatun bitakbiiri mukhtatabatun bitasliim waxaynu nidhi aqwaal hadday tahay inaad ka horumarto salaada waxu dhibi mayso ilaa takbiirata alixraami waxaa soo haray afcaashi afcaashi imaamka inaan ka horeeya ka waran asalku ma oo nabigu waan soo maray laa tasbiquuni birukuuci walaa bisujuudi inuu yihi hayga horayna bal waa ka digay nabigu sala allahu alayh alih wasalam oo wuxuu yihi xadiidka abi hureyre saxiixaynka ahaa amaa yaksha aladii yarfacu ra'sahu qabla alimaami an yuxawila allahu ra'sahu ra'sa ximaarin war qofka imaamka kasoo hortoosaya miyaanu ka baqaynin ilaahay wejigiisa weji dameer inuu ka dhigo weji dameer inuu ka dhigo miyuunan ka baqaynin mas'aladaas masaa'ilkii igu naxdin badnaa bay ahayd markii nin culimo ka sheekaynaa arkay sheekh ayaga alla u naxariisto sheekh maxamed awel oo sheekh ninkii raggii dacwada dacwa salafiya waddankan soo gaarsiiyay ah allah yarxamhu markuu ku aasan yahay madrasata najaaxiya gaarisana fadhihi jiray kutubta sixaaxiyana akrihi jiray baa xadiidkan soo maray habeen xadiidkan uu ka sheekeeyey marka marka waxaanan waxaa daakiradayda aanan xasuusan ma wuxuu yihi sheekhaygii bay ku dhacday mise sheeka iyagii baa nooga sheekeeyey oo ay ku dhacday buu yihi inuu isagu arkay ninkii ay ku dhacday iyo sheekhiisa ahaa ninka arkay baanan kala garanayni wuxuu ka sheekeeyey ama sheekiisi ama sheiku sheikiibaa casharka markuu akrinayo weligii maraasaa ugu dadnaan jirto wejigiisa lama arki jirin markuu xadiidkaa soo maro buu dhihi jiray war nima sunnada waxaad la yaabtaan haddaad aragtaan yaan la inkirin xadiidkaasaan maray markaasaan inkiroon idhi say ku dhici kartaa bini aadam dameer in laga dhigo markaasaa isagii wejigiisi weji dameer laga dhigay marka wuxuu yidhi wuu dadnaan jiray markuu xadiidkaas soo maruunbuu marada wejiga ka qaadi jiray saa waa dameer waxa kusoo fiirinaya sheekha kitaabka akriyay iyagu marka waxaanan garanaynin ma sheekiisii oo iyagu ay arkeen oo marada uga qaaday buu ahaa mise sheekiisaa uga sheekoo yidhi sheekayagii waxay ahayd sideetan iyo toddobadii meelahaasaan qiyaasaya taqriiban sideetan iyo toddobadii horaanteed ahayd marka daakiradaydaa waxoogay labadaa midkay ahayd bahaadu kala xasuusanin laakiin kolba waxaa jooga raggii cashirka nala dhegaysanaya way joogaan weli waan hubsan doonaa iyagii baan dib ugu noqon doonaayo maanta telefoonkeed mid baan raarraadiyey telefoonkiisii baa ii bixi waayey waan rabinaa idhaha warhadha habeenkii aynu meesha fadhinay sheekhuma wuxuuna yidhi sheekh iyaga mise sheekhu sheekhinaa buuna yidhi inaan weydiiye aan rabay lakin way joogaan raggii cashirka nala dhegaysanayey khayr allah siiy marka mas'aladaas nabigu aad buu uga digay imaamka in laga soo hortooso rukuuciyo sujuudtoona saa darteed inay xaaraam tahay balay kabaair laysu ciqaabaya tahay baa halkaa ka cad qaaciidada kabaairka laakiin salaada ma jebinaysaa shaaficiyadu ma qabaan walow taqadama hadduu ka horeeya imaamka bificlin ficil buu kala horeeyey ka rukuucin wasujuudin imaamkii buu ka hor rukuucay ama ka sujuuday in kaanaa hadday yihiin biruknayni laba rugni batalat way buraysaa waayo mukhaalafo foolxun baa la timid wey wailaa falaa haddii kala maya hal rugniun hadduu yahay takhallufkii iyo taqadumkiibay is-ilxaaqiyana hal mid ka dhigeen soomuna dhihin hal mid haddaad kadib martaay dhib ma laha buri maysa salaadu aan laakiin laba bilo cudrine salaadu way jabi kanna hal had dhinaca kalena hal haddaad kala horaysana qiyaasan cala takhallufi rogneyn haddaad kala horaysana qiyaa ilxaaqan litakhallufigii waxaa raacinayaayo batalat salaatu ka way wa qiila waxaa la yidhi tabturu biruknin hal rugni bay ku buraysaa xadiidka aan sheegnay iyo nahya kusoo arooray kow iyo masaladaasi masale aad u foolxu wey waan ka daahay oo waan daba socday iyo oo daba socod lagaa rabay iyo waan ka horeeyey oo nahyi sariixale isma qaataane bahasha ayaan fooda laysu gelinin weye qiilkaa laakin waa daciif madhaban aimo madaahibta muslimiinta oo qaba way jiraan faslun idaa kharaja alimaamu min salaatihi inqaacat alqudwatu idaa kharaja alimaamu hadduu ka baxo min salaatihi salaadiisi oo uu salaamo naqsado inqaacat ilqudwatu kudayashadii iyo jamaacadii way go-day way dhammaantay isku xirnaantii iyo isdaba socodkii iyo isu hogaansankii halkaasuu ku baaba-ay sababtoo ah salaadii mar hadduu ka baxay salaada ay isku kiinxiraysay xarigii waa go-ay in lam yakruj hadduusan ka bixin oo hal lma'muumu uu gooyana jaaza banaan haddii ay cudurdaar leeyahay way u banaantah waana soo maray suwar ay u banaanaydo qaar waxaa kamid a ah hadduu cudurdaar leeyahay waa inoo iman doontaa wa fii qawlin qawl ay qawaasha imaamu shaafici kamida laa yajuuzu ma banaana inuu mamuumka imaamka ka goosto ilaa bicudrin cudurdaaroo yurakisu rukseeya fii tarki ljamaacati jamaacada inaad kaba tagto ood keligaa iska tukato wax kuu banaynaya cudurdaara haddii uu jiro way ku banaanaan wa min alcudri waxaa kamida tatwiiru limaami imaamku sanaad inuu dheereeyaa ka mida de dheerayn dadka dhibaysa dheeraynta de dadka qaarkii ay ka cabaadayaan oo kale maaha ta sharciga laga hadlayo qolaha waxaa la yidhi imaamkii bay nafta ugu keeneen salaada waad ugu dheeraysa salaadii waad dheeraysa suurad gaaban akri waad dheeraysa qolow baa ku dhegan maalinkii dambe u wuxuu yihi adalin mudhamatan allahu akbar waa rukuucay markuu soo baxay bu haye hadda ka warrama mid baa inaad kala goysahayd mudhaana ragcadaa ku akrido mataa ragcadaa ku akrinay dadka waxay ka hadlayaan ii gaabidu xalla xal la gaara ma laha gaar ahaan weliba idinku ishkaal baa idinku dhalan markaan saa idhaahdo oo faatixadii goormay akriyayaan ma dhahaysaan qola maalikiyey ahaayeeno mar bad imaamku tukinaya faatixa lagaaba rabaa maalikiyay ahaayeen qolahaasaa tiri marka taas oo kaleeta maaha dheeraynta laga hadlayo laakiin dheerayntii oo ninku ka cabaaday wey salaad buu tukiyay bay yihaahdaan asal bay leedaho qisada mucaad looga goostay ee nabigu afataanun anta yaa mucaad uu ku yidhi salaad u dheereeyay ahayd nin soomaaliyeedna waxaa la yidhi isagoo show yar degdegsan baa imaamkii suurat lbaqara bilaabay suurat lbaqara markuu bilaabay bay ku istaagtay isna wuu xanaaqsan yahay markaasuu istaagay in maad real sheegin sheeginu jiri dhahay isagoo qolwaan la heli kara muxuu albaqara ka doonay dikana waa daalanaay marka dadka nabigu wuxuu yidhi daciif baa ku jira qof tabardaran qof xanuunsan baa ku jira qof waayeelaa ku jira qof danlaa ku jira ha khafiifiya waynu soo marnay wa min alcudri tawiil limaami baa ka mida aw tarkuhu inuu ka taga imaamku sunatan maqsuudatan sunno maqsuuda abcaadu salaadkii shaaficiyada weeye ka sidii tashahudkii iyo qunuudkii iyo kuwii lamidka ahaa walow xarama hadduu xirto qofku marka munfaridan isagoo keligiya uma nawa lqudwata inuu qof ku daydo imaam ka dhigta uu niyoodo fii khilaali salaatihi salaada dhexdeeda jaaza banaan fi lahari sida raajixa aqwaal imaam shaafici wain kaana fii ragcatin ukraa haba ahaada imaamku ragcadaada meeshaad maraysay meelaan ahayn in maraya uma yatbacuhu wuu raacayaa qaa'iman kaana ha taagnaado oo qaacidan ha fadhiya imaamkaasi fain faraa imaamu awalan hadduu dhameeyo imaamku kaa hor dhamaysto fakamasbuuqin qof hortii salaada qayb la tukaday baa lamid tahay aw huwa ama imaamka adigii maamuumkaabaa hor dhamaystay fain shaaa faaraqahu hadduu rabo uu ka bixi salaada uu ka goosan wain shaaa intadarahu hadduu rabona uu sugi liyusalima macahu inuu kala baxo salaada markuu ka baxa ka baxo wuxuu leeyahay salaadaada adoo keligaa xirtay salaada dhexdeeda maamuum waad noqon kartaa oo imaam baad ku xidhan kartaa imaam qof baad ka dhigan kartaa laba labadaba waa loo daliishaday nabigeena alay slam akiru xayaatihi waa ki yihi muruu abaa bakrin falyusalli binnaas abubakr dadka ha tukiyo abubakar baa dadka tukinayay nebigu xoogay fudayduu dareemay garbahaa la soo qabtay abubakar agtiisaa la soo istaajiyey abubakarna xerbuu gadaal u baxay imaamnimadii abubakar way ka wareegtayoo nabigay u wareegtay laba xaalaa dhacday marka meesuuraa dhacday abubakar imaamnimo intuu ka wareegay salaada dhexdeeda buu ma'muum isu bedelay isaga hadda imaam buu ahaa haddana ma'muum buu noqday dadkii ma'muumiinta ahaana imaamkoodii abubakr intay ka wareegeen bay imaam kaloo nabiga a yeesheen suurada waa caddahay soo maaha salaada dhexdeedii baa imaam ma'muum isu bedelay isagoo salaad ku jira ma'muumna imaam intuu ka goostay buu imaam kale ku gashoo niyadiisii bedeshay mar keliyana ma dhicin arrintaas maalinna nabigu ala sl abubakar oo tukinaya ayuu gadaal ka yimid sufuuftuu soo jiiray nabigu saxaabadu waa kay sacbaan kay sacbiyeen weeye abubakar heraanaha ma dayi jirin markay sacabkii ku batay buu soo fiiriyey nabigu arkay nabigaa inay meeshaada ku jir wuu tasbiixsaday abubakar mana yeelin hadalkii nabiga gadaal buu soo baxay nabigaa hor maroo tukiyey dadkiina nabiga ay kusii xirnaayeen abubakarna imaamnimadii nabigu ku wareejiyey goormaa la kala wareegayaa salaada dhexdeedii waay nabigu waa kii gadaal ka weydiiyey salaada markii laga baxay abubakarow salaada wad baan ku idhi maxaa u diiday u yihi wuxuu yihi maa kaana libna abi quxaafata an yusaliya bayna yaday rasul ilah sal slam ina abi quxaafa nabigu inuu hortaagnaadoo tukiyo ma dhici karta wy waa masalada ay culamada qaar ka qaateen hadday adabka iyo amarku iskhilaafaan halil awlaa muraacaatu lamri aw muraacaatu ladab abubakar waa la amray adabtu waxay keenaysa inuu soo dib maro ixtiraama nabigu sa hor istaagin amarna waa yiirlo meeshaada joog baa la yidhi abubakar nabigoo joogoo amray buu adabka taqdiimiyey nabiguna waa u iqraariyey markaasay culamada qaar u qabsadeen ida ikhtalafa almru waadabu qudima aladab qaarna cagsigana yidhahdeen oo adilo kale daliishadeen masale kalena way daliishadeen cumar radi allahu canhu hadda markii tooriyada lagu dhuftay cabdiraxmaan ibna cawf buu soo jiidoo geliyey isagaana sii tukiyey cabdiraxmaan ibn cawf ma'muum buu ahaa imaam buu isu bedelay dadkana cumar bay ku xirnaayeen imaamnimadii cabdiraxmaan cawf bay u wareegeen taa haddii la ogolaaday anoo keligay xirtay inaan qof ku xirta maxaa diidaya anoo qof ku xirnaaba mid kale waan u wareegi karaa kan kale aan ku xirteen u wareegay isagaa keligii xirtay soo ma marka hore imaam imahayna salaaddeedi waa kusii jiray maxay ka duwan tahay waxba kama duwan haddaaban salaada dhexdeeda imaamyada kala bedelayay oo nin keligii xirtay oo salaadiisi tukanaya dhexda salaad dhean ku xiranayay min hadalbaabin bay tanna kamid tahay marka masalada ariib ma aha walow axrama munfaridan hadduu xirta dhe marka intaa kadib uma nawa qudwata buu niyooday fii khilaali salaatihi salaada dhexdeeda jaaza fi adhaari sida raajixa banaan wain kaana haba ahaaday imaamku fi ragcati ukra imaamku ragcad kale ha ku jiro ayib ragcad kale uu ku jira ataad ku jirta aan ahayn ama isagaa kaa horeeya ama adaa ka horeeya wey uma yatbacuhu waa raacayaa qaaiman kaana ha ahaado aw qaacidan ha taagnaad ama ha fadhiye fain faraqa alimaamu awalan imaamku hadduu kaa hor dhamaysto oo adigu markaad ku xiranaysa ragcaddii labaad baad maraysay isnata saddexaad buu marayay faka masbuuq fa huwa ka masbuuqin in hortii ragcad la sii tukaday salaada jamaacada unbaad noqonoo markuu dhamaysto unbaad istaagay oo dhamaystiran aw huwa ama adaa hor dhamaystay adug tii saddexaad baad ku jirtay isnata labaad buu ku jiray oo waa dhici kartaa salaad baan tukanaynay koox yar baan ahayn imaamkaan ku daba tukanaynay baa waysadu ka jabtay waynu wayse doontaa qof innaga inaga midana meesha geli galaa ama isagu geliyaa hadduu nin soo qabta gadaal inagaga soo xidhay oo ragcadi dhaaftay isagan baa ina tukin laakiin markay innaga tani dhamaatay isagana ayna weli dhammaanin maxaan samaynaynaa fa in shaa hadduu doono faaraqahu way ka goosanayaan asalaam intaan iska taxiyaadsana assalaamu calaykum dhahaynaa waishaa hadduu doodana intadarahu waa sugayaa intuu soo dhamaysanayo fadhiga atixiyaadkan kusii sugaynaa liyusalima macahu san ula salaamo naqsano salaamo naqsigiina ataa jamaaca inoogu dhaco suurada waadix aan umalaynaya wamaa adrakahu lmasbuuqu masalo kale way halkan wamaa adrakahu wuxuu soo gaaro almasbuuqu ninka laga horeeyey salaada fa awalu salaatihi salaadiisii qaybteedii hore way fa fi lbaaqi wuxuu soo celin alqunuuta walow adraka racata min almagribi hadduu soo haleelana tashahada fii thaaniyatihi wuu tashahudsan wain adraka raakican adrakahu raakican adraka racata wuu haleelaya halkan wuxuu kaga hadlay masala khilaafiya bayna alfuqahaa salaadii imaamkaad u timid bartankuu marayaa aan kasoo qaadna cishaha inagu soo socdaad u timid dhexda markii laba la tukaday baad kusoo xidhatay ama markii saddex la tukaday baad ku xidhatay ama salaaddii subaxoo ragcad ku dhaaftay baad ku xidhatay ama salaaddii maqrib oo ragcad ku dhaaftay baad ku xidhatay ama ragcaddii u dambaysaa baad ka soo gaadhay waxaad adu la tukatay imaamka salaadaadii qaybteedii hore miyaa shaki male imaamku qaybtiisii dambuu tukanayaa soo maha adugu ma qaybtaadii dambaad tukanaysaa mise qaybtii hore ee salaada khilaafun bayna ahli lcilmi khilaafku wuxuu ku salaysan yahay xadiid waaxid laba riwaayo uu leeyahy famaa adraktum fasalluu wamaa faatakum faatimuu riwaayo wey faqduuna riwaayo wey riwaayada ah faatimuu qoladana qabsatay oo awalu salaatika aad joogtaa faatimuu inta dhiman baad dhamaystiraysaa oo aakhiru salaatika abay yidhahdeen qolada waxay dha may faqdu qadaya la yidhi maxaa la qadeeya wax tagay soo maaha qaybtii dambe salaadaadaad la tukatay qaybtii hore aad qadaynaysaa qaybtii hore aad qadayn maxay ka dhigan tahay maqribka hal ragcad baad kasoo gaadhay ragcaddaadii u tukatay wey ragcadda u dambaysaa keligeed hal atixiyaad lahayd labada ragcadoode hore maxay lahayd isku hal atixiyaad soo maaha qiraa'adana waa lala jahri jiray labada ragcadood waadna la jahri hal atixiyaad miyaa tukan mise hal mid baad la jahriyo waad atixiyaadsan si tan iyo tii hore labadii hore ay isugu noqdaan halkaa weeye khilaafku haddaan ragcadda dambe subaxa ka soo gaaro oo la qunuudayo markaan hadhow istaago salaadaydii bilowgeedii haddaan qadaynayana de ragcadda hore lama qunuudo oo qunuud damba la iman maayo haddii tii aniga tii hore i ahaydna qunuudkii baabulmutaabacu ahaaye aniga tan labaad baa qunuudkaygii la joogaan axkaam saas oo kaleetaa ka dhalanaysa jamhuurtu waxay qabaan waxaad la tukata imaamka masbuuq haddii aad tahay awalu salaatika weeye sidan ay qabaan fa fi baaqi wuxuu soo celin alqunuut ragcad baad imaam la tukatay ragcaddii labaad baad joogtaa subxi cala almadhab waa la qunuudaya ragcadda labaad bu qunuudku mawdiceedii halkaa way walow adraka ragcatan min almaqribi baad soo haleeshay hal ragcad baad kasoo gaadhay imaam ragcaddii waa imaamkii salaadii wuu ka baxay ragcaddii labaad baad u istaagtay markaad dhamaysata ma atixiyaadsani haddaan dhan awalu salaati kaad joogtaa ragcadda labaad markay dhammaato fadhiyo atixiyaad baa iskale saas darteed tashahada wi atixiyaadsan fi thaaniyati tisa labaad haddaan idhaahna may faqdo weeyana labadii tagtaad qadaynaysaa hal atixiyaad baa isku raacin labadabana waad la jahli halkaa way khilaafku ishaarayaan wain adrakahu hadduu soo gaaro raakican isagoo rukuucsan imaamka adraka rakcata ragcada ugu rukuuka haleelayaa imaamka hadaa rukuuc kusoo gaadho waad la rukuuci faatixadii isagaa kaa qaadi ragcaddaana waa kuu tirsan tahay waana xadiidka abi bakrata radia allahu canhu ardaahu iyo mursalkii cabdilcaiiz ibni rufaycin raxmat ullaahi calayh qultu waxaan idhi bishari an yamaina inuu ku xasilaa shariga qabla irtifaaci imaami imaamku intuusan ka kor noqonin can aqali rukuuci rukuucda inta ugu yaraad wallahu aclam rukuuc waan ku gaadhay keliya ma ahane maca inaad ku gaarto ruknigii siduu ku asixi laha maa tasixu bihi rukuucu inaad ku gaadho imaamkaa la rabaa bule walow shaka hadduu shakiyo fii idraaki xaddi lijzaai ayib waad rukuucday umaaniinadii ma ku gaartay mise kumaadan gaarin baad ka shakiday walow shaka hadduu shakiyo fii idraaki xaddi lijzaai xaddii ka gudaysay ma ku gaadhay mise kumaadan gaarin lam tuxsab rakcatuhu la xisaabi maayo fi ladhari lianna alasla alcadam haddaad shakid inaad samaysay inaadan samaynin alaslu alcadam inaadan samaynin odin ku gaadhin baa asala wa yukabiru lilixraami qofka masbuuqa ah ee imaam rukuucsan kusoo gaadhay salaada wa yukabiru wuu takbiirsan lilixraami adoo taagan baad allahu akbar dhihi uma lirukuuci kadib rukuucdana wuu takbiirsan istixbaaban tadamba waa sunno fain nawaahumaa bitakbiiratin hal takbiir baad ula niyootay lam tancaqid salaadaa guntay maysa mabaad xiranin salaad lianna takbiirta horena waa waajib tan rukuucdana waa sunno hal takbiirna iskuma gudi karto haddaad shariik ka dhigta iyo shirko ka dhigtaay way isla burayaan hal takbiiri waajib iyo sunno ma wada noqon karto haddaad labadiiba niyooto batalat way buraysaan innaga waxaa dhacda allahu akbar bule waa sii rukuucaya may adoo taagan allahu akbarta inaad dhamaysaa la doonayaa waqiila waxaa la yihi tancaqidu naflan salaad suna i noqono salaada sunada takbiirteedu sunno weeye tan rukuucdana sunno weeye sunno ka wada dhige camal buri ha ka dhigana icmaalu kalaami awlaa min ihmaalihi in hadalkiisa camal loo yeelaa ka fiican walam yanwi bihaa hadduusan niyoonin shay waxba ma niyoonin laa farad walaa nafli midna maadan la niyooni allahu akbarti lam tancaqid cala asaxiixi see raxjaxa guntari mayso inama alacmaalu biniyaat camalkii salaadiina niyalaan ma asixi jirin walow adrakahu hadduu kusoo gaadho fi ictidaalihi ictidaalka ruucda isagoo kasoo toosay oo taagan baad kusoo gaadhay iyo famaa bacdahu waxa ka dambeeya oo sujuudiya wixii lamida intaqala macahu uu la guurguurayaa mukabiran sawa allahu akbar allahu akbarta ku raacaya walasaxu sidaa raajixa anahu yuwaafiquhu uu ku waafaqayaa fi tashahudi iyo wtasbiixaati taxiyaadkana waad la akrin tasbiixaha ruku sujuuda iyo iyadana waad la tasbiixsan iyana kuba tirsanaani taxiyaadka kuma tirsana tasbiixaha sujuuduhu kuma tirsana haddana waad la akri waina man adrakahu qofkii soo gaara fii sajdatin sujuud lam yukabir takbiirsan maayo lilintiqaali ilayha sujuuda u guuro allahu akbar markaad tidhaahdo sujuuda aad sujuudaysa allahu abar dhihi maysid bu kuleeyahay sidaasuu leeyahay laakiin daahirka nasu fii kulli khafdin wa rafcin in la takbiirsan jiray sunankii mutaabacadkana ay gasha iyo gala dhow sawaabka waidaa salama alimaam imaamka salaada ka baxo qaama almasbuuqu qofkii salaada qaybi dhaaftay wuu istaagayaa mukabiran allahu akbar isagoo leh in kaana hadduu jooga weeya laakiin mawdica juluusihi meeluu fadhiisan lahaa meelaad fadhiisan lahayd oo ad ataxiyaadsan lahayd hadday tahay markii atixiyaadka iyo tasliimta uu dhamaysto allahu akbar baad dhihi wailaa falaa haddii kalamaya fi lasaxi sida raajixa sidii nin maqribka hal ragcad ka soo gaadhay imaamkaad la fadhiisan oad la atixiyaadsan laakiin meesha ad u fadhiya atixiyaad meeshaan salaadaadu ma lahayn ragcaddii labaad in lala atixiyaadsan laha way dhiman tahay marka waad ur iska istaagi allahu akbar dhihi maysid buu leeyahay fi lasaxi sida raajixa badan mid xoog badan oo wej kaloo saxa waxaa jira madhabkaaho uu takbiirsan leh maxaa yeelay fii kulli khafdin wa rafcin adi laftaadu markaad istaagga usii socotay aadan fadhiisaninbe istiraaxada kadib allahu akbar baad dhihi lahayd tii u niyo hadda halkaana wejka kalaale ee shaafi fiqiga wallahu aclam markaas caawa ku dayna subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk